أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الله بأمهسكله سبحانه عز وجل الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله walaalyaal waxaan jeclahay haddii ilaahay hidmo caawo inaan bilowno kitaabka la yidhaahdo almustalaxaat alarbaca fi lqur'aan oo uu leeyahay abulacla almawduudi raximahullah kitaabkan runtii waa kitaab qiyam ah oo aad iyo aada muhiim u ah sheekhu wuxuu ku tanaawulay amaba uu uga hadlay ereyadan afarta ah alilaah walrabu walcibaadatu waddiin afarta ere oo runtii uu sheekhu ku tilmaamay xaqiiqdana ay tahayba erya haddii aanan sida ay tahay loo fahmin oo ama ay luqada carabiga sida ay ku tahay amaba qur-aanka sida u soo bandhigay ee uu micneeyey haddii aanan loo fahmin xaqiiqdii waxaa adkaanayaa qur'aanka maqaasidiisii ee ilaahay subxaanahu casa wajalla u soo dejiyey in la fahmi waayo ayaa ka dhalanaysaa maaragtay marka insha allahu tacaalaa kitaabkaasaanu bilaabi doonaa waxaana ilaahay ka baryayaa subxaanahu casa wajal inuu ilaahay maarkaysaa ii fududeeyo igu arzuqo aniga marka ugu horeysa dheefta faraha badan ee dhex taalla kitaabkan inta dhegaysanaysa hadda iyo inta dhegaysan doontana inuu ilaahay ku anfaco subxaanahu casa wajal ilaahayna uu naga aqbalo camalkan isaga wejigiisa aan ula jeedno in sha allahu tacaala almuqadima alilaah walrabu waldiin walcibaada haadihi alkalimaat alarbaca afartan kelimo oo aanu hadda soo sheegnay asaasu almustalaxi alqur'aaniyi waa bixinta asaaska u ah qur'aanka kariimka maarkaysahaa haadihi alkalimaat alarbaca afartan erey oo ah alilaah walrabu waddiin walcibaada asaasu almustalaxi alqur'aaniy waa asaaska ama asalka erey bixinta sharxidda fahmidda qeexidda ereyada yani qur-aanka maxaan ku irahday kariimka ma arkaysa haa wa qawaamuhu iyo tiirarka uu ku taagan yahay tiirka uu ku taagan yahay oo uu maxaan ku irahday mataqaana uu ku istaaghayo qur-aanka fahamkiisa weeyaan fahamka afartan erey oo la fahmo waalqutubu aladii taduuru xowlahu dacwat alqur'aani waa udub dhexaadka alladii taduuru ay ku wareegayso xowlow hareerihiisa dacwatulqur'aani qur'aanka waxa uu dadku ugu yeerayo maarkaysaha fa jamaacu maa dhammaan waxa yadcuu ilaahi uu ugu yeerayo alqur'aanulkariim qur'aanka kariimka ugu yeerayo huwa isagu ana allaha tacaalaa in alla subxaanahu casa wajalla ee sarreeyey huwa isagu uu yahay alilaahu alwaaxidu alaxad ilaaha qurah yaa ee axadkaah oo aanaan la labayn warabu lfardu samad rabbiga qura ama rabbiga keliga ee loola qasdo umuuraha danaha loo sheegto awoodna u leh inuu danaha gudo weeyaan waxa maxaa qur-aanka kariimka oo dhan dadku uu yeerayo in allah subxaanahu caza wajalla uu yahay ilaaha qura ee xaqa u leh ilaahnimada yaa yacni koonkan dhexdiis ma arkaysaaye almustaxiqu lilcibaada allah keliya inuu yahay isla markaasna uu yahay rabbiga keliya ee loola qasdo umuuraha danaha loo sheegto awoodna u leh inuu gudo laa ilaaha ilaaha majri ilaa huu isaga mooyaane walaa rab siwaa rabbi isaga aanan ahayn isaga ahna ma jiro walaa yushaarikuhu lama wadaago fii uluuhiyatii ilaahnimadiisa walaa fii rubuubiyatii iyo rabbinimadiisuba axadun axadna lama wadaago isaga ayay u gaar tahay waa khasaa'ista allah oo qura uu leeyahay subxaanahu casa wajalla markaysaaye rabbinimada iyo ilaahnimada intaba insha allaahu rabbi waxa loola jeedo iyo ilaah wax loola jeedo way inoo imaan doontaa haddii rabbi idmo sheekh ayaa noo kala dhigdhigi doona haddii rabbi idmo maaragtay fa yajibu waxaa waajiba haddaba cala alinsaani insaankii waxaa waajib ku ah an yardaa inuu ku raali noqdo bihi yani bilaahi alla uga raali noqdo ilaahan ilaahnimo uga raali noqdo wa an laa yatakhidahu inuusan samaysan duuna siwaahu isaga sokadiisa rabban rabbi usan samaysan ayaa insaankii waajib ku noqonaysaa oo wayakfuru uu ku kufriyo waxaa waajib ku noqonaysaa wayakfur inuu ku kufriyo biuluuhiyati hayrihi ilaahnimada alla keyrkiisa ahaatee oo wayajxada uu diido rububiyata man siwaahu rabbinimada wax alla sokadiisa ahaaday ama alla ka soo haray subxaanahu caza wajal markaysa ahaa wayajxad rububiyata man siwaahu alla waxa ka soo haray subxaanahu caza wajal yaa rabbinimadooda inuu diido sidoo kale waxaa waajib ah oo insaankii waajibku noqonaysa yajibu cala alinsaani an yacbudahu waxdahu walaa yacbudu axada hayrah inuu caabudo keligii inuu caabudo oo uusan caabudin alle khayrkiisa uusan caabudin ayaa insaankii waajib ku noqonaysa markaysa maadaama isaga keliya uu rabbi yahay isaga keliya ilaah yahay yaa ilaahnimada yacni keligii kan xaqa u yeeshay maadaama isaga uu yahay insaankii waxaa waajib ku noqonaysaa inuu ku kufriyo alle subxaanahu caza wajalla yacni markaysaa waxaanan ahayn inuu uga raali noqdo rabbinimo iyo ilaahnimo ma arkaysaha isla markaas waxaa waajib waajibku noqonayaa waan yacbudahu waxdahu walaa yacbudu axadan hayrah wayukhlisa diinahu sidoo kale waxaajib ku noqonaysaa inuu u saafiyeelo diintiisa hogaansankiisa dhaqankiisa u saafiyeelo lilaahi tacaala allihii sareeye subxaana oo wayarfad uu diido kula diinin diin kasta oo khayra diinihi subxaanah alle diintiisa aanan ahayn kamaa warada fi tanziil sida qur'aanka munazalka ah ku soo aroortay markaysaa aayadahan soo socdoo dhan waxay noo sheegayaan in allah oo qurah uu xaq u leeyahay in ilaah laga dhigto rabbina laga dhigto macnaha rabbi iyo macnaha ilaahna way inoo imaan doonta haddii ilaahay idmo ma arkaysaa alla wuxuu yidhi subxaanah wamaa arsalnaa min qablik wamaa arsalnaa maanaan dirin min qablika adiga hortaada min rasuulin rasuul maanaan dirin ilaa haddii aanu dirnayse nuuxii waxaanu waxyoonay ilaahi isaga intii ka waxaan u waxyoonay annahu shaniya laa ilaaha ilaah inuusan jirin ilaa ana aniga mooyaane ee facbuduuni caabuda taasaanu u waxyoonay taasaanu la dirnu le allah subxaanahu caza wajal nabiyullaahi nuux ka soo bilow calayhi salaatu wasalaam ilaa nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay wuxuu la dirayey in isaga oo qurha la caabudo cibaada isaga kaliya loo saafiyeelo macna alcibaadana waa inoo imaan doontaa insha allahu tacaala markaysaa oo mawaadiicda uu kitaabka inuu ka hadlahayo ayay ka mid tahay insha allah maaragtay wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyaane ilaahan ilaah waaxidan oo qura laa ilaaha ilaah ma jiro ilaa huu isaga mooyaane subxaanahu nasahnaantiise camaa kii uu ka nasahan yahay yushrikuuna ay ugu shirig yeelayaan markaysahaa taa waxaanan ahayn lama amrin alla oo qura yaa inay cibaadada siiyaan oo ay u saafi yeelaan oo aanan cid kale looga darin wax loogu darin taa oo qura ayaa maxaan ku iraaday markaysa la amray ma arkaysahaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana ina haadihi ummatukum ina haadihi tan ummatukum ummaddiinnii weeye ummatan xaalo ay tahay ummad ummaddaasoo waaxidatan mid keliya ah mid keliya mid qura ah maarkaysaa wa ana aniguna rabbukum rabbigiinaan ahay ee facbuduunii caabuda ma arkaysa suurat alambiyaa allah subxaanau caza wajalla markuu ka soo hadlay rusul fara badan oo nebi maxamed laga soo hadlay calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi ibraahim yacni maxaan ku irahdaa maarkaysahaa nebiyullaahi luud maxaa eedee maarkaysaaye nuux ma arkaysaye yacni eh, eh, eh, maarata daawuud suleymaan maxaan ku irahdaa markaysa ayuub yuunis ismaaciil zakariya ambiyadaasoo dhan markuu alla ka soo hadlay iyo siday allah ula xiriiri jireen subxaanu caza wajalla yaa qaabka allah ay ula tacaamuli jireen yacni ambiyadaas oo dhan yacni markaas iyo inta raacdayba ilaahay markuu noogu soo sheekeeyey ayaa rabbi wuxuu yidhi ina haadihi ummatukum yacni tanu ummatukum ummaddiinni weeye mar ummatan waaxidatan xaalo ay tahay ummad qura wa aniguna rabbukum rabbigiinni baan ahay ee facbuduunii caabudu ma arkaysaay yacni qofka mu'minka ah ee maxaan ku idhahdaaye yacni muslimka ah dhabta oo xaqiiqda alle agtiisa laga yaqaano waa kan ku abtirsada ambiyada ilaahay inta rumaysa ma arkaysaah ula dhaqmo alle subxaanahu casa wajal siday ula dhaqmi jireen ee kitaabka qur'aanka ah ku qoran ma arkaysaha qofka mu'minka ah kuwaas weeye kuwa tolkiisa ah kuwaas weeye kuwa maxaan ku irahda markaysa u nasab sheeganayo waayo ummaddaasuuna ka tirsan yahay allana uu yidhi ina haadihi ummatukum ummatan waaxida maanta ummatukum ummaddiina kuwaa weeye yacni ma ahan kan aad maarka wada dhalateen ama aad qabiilka tihiin ood qaraabada tihiin yaa ma ahan runtii alla agtiisa subxaanahu casa wajalla mid maxaa ahayde mataqaana ma wax idinka dhexeeyaan haddii mar caqiida laisku seega ma arkaysaa qaraabanimada adduunyada yaa iyo isxiriirintii iswanaajintu shay weeye ma laakiin isjacaylka qalbiga walaalnimada dhabta ahee maarkeysaay yani ma arkaysaay maarata ku dhisan yacni ikhlaaska iyo maxaan ku rahdaa daacadda iyo isjacaylka ku dhisan waxay ka dhalanaysaa yani maxaan ku rahday caqiidadae ka dhalanaysaa markaas marka ummaddaas ilaahay qur-aanka noogu soo sheegay ayaa ummadiinni ah kuwaasaad isku caqiida tihiin kuwaasaad tol iyo qaraaba tihiin dariiqa ay mareen oo kale mara weeye ma arkaysaa muxuu ahaa dariiqa ay mareen alla oo qura inay caabudaan ilaahay in loo saafi yeelo cibaadada addoonnimada in ilaahay loo saafi yeelo talada in ilaahay loo saafi amarka oo dhan ilaahay oo qura in laga qaato subxaana qul waxaad tidhaahdaa akhayr allah alla kheyrkii miyaan abaqii dalbayaa rabban rabbinimo ka dalbayaa inuu rabbi ii noqdo yaa wa huwa allana rabbu kulli shayin shay kasta rabbigiisa uu yahay maarkaysaa alla oo shay walba rabbigiisa ah oo maxaan ku irahda markaysa eh, taas oo meel walba lagu garan karo yaa oo cirki iyo dhulkii inta u dhexaysa alle oo qura inuu rabbi u yahay caqliga bani aadamka ee saliimka markuu ku fakero wuu garanayaa markaysa iyadoo xaqiiqadaas ay jirto ay hor taallo miyaan alle kheyrkiis yaa rabbinimo ka dalbaya markaysaa oo aan ogolaanaya inuu rabbi ii noqdo ilaah ii noqdo yaa noloshayda maareeyo noloshayda dastuur u dejiyo yaa yacni noloshayda maxaan ku idhahda maaragtay towjiihiyo ayaan ogolaanaya markaysaa yacni waa shay mustaxiil ah oo caqliga saliimka usan aqbalaynin wey maarata faman ruuxii kaana ahaada yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbi rabbigiisa yacni la kulankiisa rajaynaya falyacmal ha camal falo camalan saalixan camal saalixa camal falo walaa yushrik yuusan u shariig yeelin bicibaadati rabbihi rabbigiisa cibaadadiisa yuusan ugu shariig yeelin axadan axadna yuusan ugu shariig yeelin oo usan la wadaajinin wey markaysa haddii aad markaysa rajo ka leedahay haddii aad ka baqayso la kulanka allah subxaanah yaa aad aaminsan tahay in ilaahay hortiisa lagu joojin doono maxkamaddii rabbi lagu saari doono yaa si aad maalinkaa ku baxsato oo aad maxkamadda ugu guulaysato falyacmal camalan saalixan buu ilaahay subxaanahu casa wajalla macnaa qofkii arrinkaa rumaysan yaa oo yaqiinsan ha camal falo camal saalix ah allana yuusan uu shirig yeelin cibaadadiis axad yuusan uu shirig yeelin markaysaa camalka saalixana laba shardiya loo shardiyaa shardiga koowaad waxa weeye horta inuu waafaqsan mashruuc yahay allah subxaanahu casa wajalla kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka salawaatu wasalaamu calayh Ah, waa inuu asalku leeyahay oo uu calaa lisaani moxamed salawaat ullahi wasalaamu calayhi yaa ilaahay uu ku jideeyey wey ma arkaysaa qur'aanka iyo sunnada rasuulka salawaat wasalaamu calayhi fasax in looga haysta camalkaas waa qodobka labaad ama shardiga labaad ee camalka uu saalix ku noqonayan waxa weeyaan allah subxaanahu caza wajal wejigiisa oo qurah in loola yacni loola qasta ma arkaysaa oo hadaf kale iyo ujeeddo kale aanay ku jirin macnaha oo ikhlaas yacni ma arkaysaa baraxtiran yaa alla ha kaaga raali noqdo alle ku raaligili amarkan alle fuli keliya aday kugu dheehan tahay yaa oo maxaanku rada dhinacyo kale aanan fiirinaynin camalka waa inaan u gudataa wey labadaa shardi haddii la helo camalkii wuxuu noqonaya insha allahu tacaala camal khaalis ayuu noqonaya marka qofka ka baqaya alle yacni hor istaagiisa yaa maxkamadda alle ee ina sugaysa ma qofna uusan ka baxsanaynin qofka ka baqaya maalinka iyada ah maaragtay xisaabta daqiiqda ah oo wax aad qarin karta yani maarata aanay jirin qofka ka baqaya falyacmal camalan saalixan camal saalix ha sameeyo oo ha camal falo walaa yushrik bicibaadati rabbii axadan cibaadada rabbigiisana qofna yuusan maarkaysaay alle yuusan la wadaajinin qof alle ka soo haray cibaadada waxba yuusan ugu darin macnaa maaragtay rabbi wuxuu yidhi walqad xaqiiqee bacahnaa waanu saarnay fii kulli ummatin ummad kasta rasuulan rasuulaannu ka soo saarnay oo aanu u dirnay maxaa lala diray waxa rususha maarata ay wadeen risaalada allah u soo dhiibay subxaanahu casa wajalla oo aynoo keeneen maxay tahay an icbudullaha alla caabuda wajtanibuu daaquuta daaquudkiina ka fogaadaa rasuul kasta wuxuu la yimid an icbudullaha alla caabuda ya oo cibaadada ilaahay u saafiyeela maarkaysaay macnaha cibaado waynoo imaan doontaa insha allahu tacaala cibaadadaas waxa waa ujeedkii dhammaa ilaahay noo abuura wey sidoo ilaahayba qur-aanku ugu sheegay yaa wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduuni maarta marka hadafkan loo abuur oo cibaadada ah waxaa la rabaa ilaahay subxaanahu caza wajal in looga raali noqdo keligiis laguna kufriyo laga fogaado daaquudka laga fogaado markiisaa daaquud waa maxay daaquud waxa weeyaan kulamaa cubida min duuni illaah wahwa raadin mid kastoo la caabudo ilaahay subxaana caza wajalla sukadiisa isagoo raalli kaa macnaa kan maxaan ku idhahday cibaadada la siiyo kan talada nolosha iyo dastuurka nolosha inuu dejiyo looga dambeeyo lagu adiico yaa kan la ogolaaday weeye daaquud kan ogolaaday iyo kan isaga macnaa waxa weye mataqaana jagada isu magacaabay labaduba diinta ilaahay nasiib kuma laha maar Ah, diinta ilahay nasiib kuma laha kitaabkii qur'aankana kitaabka qur'aankana yani maxaa weeyaan ma ilaahay aad buu uga hadla ma rasuul kastana wixii lala diray taasa ahayd ilaahay oo qura subxaanahu caza wajalla taliyaha nolosha inuu noqdo wax alla kasoo soo haray oo dhanna lagu kufriyo laga fogaado maarata marka taaquud waxa weeyaan cid kasta oonan allah ahayn subxaanahu caza wajalla oo faragelin maxaan ku irahdaa mataqaana maamul iyo awood iyadoo sheeganaysa koonkan soo dhexgasha wey ma arkaysaa an icbudullaaha alla caabuda wejtanibu daaquuta daaquutkiina ka fogaada taasaanu la le ilahay rasuul kasta afa khayra illaahi alla diintiisa kheyrkeeda miya yabquuna doonayaan walahu aslama iyadoo allana uu hogaansamay man ku ama ruux fi samaawaati waalardi samaawaatkii arlada dhexdooda ahaaday toocan aacin xaale ay yihiin kuwo maxaanku irahda markaysaaye adiicsan oo raalli ku ah wakarhan ay kaarihiina iyagoo maxaanku irahda markaysaa nacaya ya oo macnaha iyagoo ogol iyo iyagoo diidanba iyadoo cirkii iyo dhulkii wax dhexeey oo dhan alle ay u hogaansameen ya iyagoo ogol iyagoo diidan intaba ay ku khasban yihiin alle oo sidaas ah miyaan kheyrkii dalbayaa yani marka dhaqankiisa dhaqan aan ahay inaan ka dhaqan yeesho diin macnahan meesha waxaa loola jeedaa waa dhaqan weye dhaqanaa afa khayra diin illaahi ilaahay diintiisa kheyrkeeda miyaan ya dastuurka alle ee rabbaaniga ah kheyrkiisa miye ya miyey yabquuna dalbayaa walow aslama iyadoo alladha u hoggaansamay nidaamkiisa iyo maamulkiisa u hoggaansamay man fi samaawaati waalardi qof kastoo samaawaadka arda dhexdooda ahaada markaas toocan iyagoo ah oo adiicsan oo raalli ku ah wakarhan ay kaarihiina iyo nacaya oo aanan ogoleyn alle u subxaanahu casa wajalla maarta wa ileehi ilaahay intii kaabaana yurjacuuna loo celinaya maarta samadaa waa ujeedaa inay hogaansan tahay dhulka inuu hogaansan yahay yaa yani maxaan ku yidhi bani aadamka laftiisii inuu hogaansan yahay dhinacyo badanoo noloshiisa ka mid ah maarta maxaa yeelay yani markaysa isay isma abuurin oo allah abuuray subxaanahu casa wajalla ya eh, noloshiisa oo dhan alle gacantiisa ku jirtaa isagooanan baa maarkaysa xanuunsanaya isagoon ogoleynbaa dhimanaya isagoon bay dhibaato ku imaanaysa waxaad ujeedaa in loo taliyo ee alle subxaana caza wajalla maamulkiisa uu ku hoos jiro maarata marka iyadoo xaqiiqda waaqiciga ah ee muuqanaysa ay sidaa tahay yaa alla qura inuu yahay kan awoodoo dhan hantay anoo taa u jeedo oo taa arkaya qur'aankana markaysaa ii cadaynayo rasuulka sunnadiisoo dhan ii cadaynayso rasuulna lii soo diray arrinka ii cadeeyo miyaan dalbayaa dhaqanan ahayn yani dhaqanka diinta alle ay xambaarsan tahay ma iyadoo weliba alle xaggiisa intii ka ahna loo celin doono oo meesha maxkamadda kama dambeysta ay ka dhici doonto ay alle agtiisa tahay maaragta qol waxaa tiraahdaa ini aniga umirtu waxaa lii amray an acbud allah alle inaan caabudo mukhlisan xaalo ah mid u saafi lahu alle addiina dhaqanka u saafiyeelaya ya dhaqan nololeedkayga oo dhan anoo u saafiyeelaya alle ya oo aan cid kale wax ugu daraynin taa inaan noloshayda ku xaqiijo ayaa lii amray markaas inii umirtu waxaa lii amray an acbud allaha inaan alla caabudo mukhlisan xaalo ahay mid u saafiyeelaya lahu alla adiina diinka u saafiyeelaya ama dhaqan nololeedka dastuur nololeedka u saafiyeelaya in allaha alle rabbii rabbigey weeye wa rabbukum idinkuna rabbigiina weeye toocan wakaraan buu rabbigiina ku yahay marka ee facbuduuhu caabada caabuda haadaa kanu siraadun waddo weeye wadadaasoo mustaqiimun toosan alle oo quro la caabudo noloshoo dhan alle loo dhiibo looga yacni markasta looga dambeeyo taas ayaa ah wadada toosan ee allah subxaanahu casa wajalla yacni maxaan ku irahda raalli uu kaaga noqonaya markiisa haadihi alaaya almacduuda aayadaha yacni lasoo tiriyey inamaa in kale ma ahna saradnaaha waanu soo taxnay mithaalan mithaal ahaana usoo taxnay buu leeyahy sheekhu waan muudajan iyo tusaale ahaan ayaan usoo taxnay ee qur'aanka oo dhan saasuu hadlaya macnaha kulli qur-aanka o dhan muxuu ka hadlayaa cibaadada alle keliya inuu leeyahay talada nolosha alle oo qura inuu leeyahay subxaanahu casa wajal inta ka soo hartoo dhan addoommo ay yihiin waajibna ay ku tahay alle inay uga dambeeyaan oy alle ku adeecaan subxaanahu casa wajal haadihi alaaya almacduuda aayadahan la tiri inamaa in kalamaana saradnaaha waanu soo tirinay mithaalan yani waa soo taxnay saradnaaha waanu soo taxnay taxnay mithaalan mithaal ahaana usoo soo taxnay wa anmuudajan iyo tusaale ahaan wa amaa man wa amaa laakiinse man ruuxi qara'a alqur'aana qur'aanka akhriya wa tatabaca aayaati aayadihiisa raaraaca fa innahu isaga yaa qofka qur'aankan akhriya ee ku fakera ku ta'amula yaa fa innahu yaxisu wuxuu dareemayaa liawali wahla yaa marka ugu horaysaba isla markiiba wuxuu dareemayaa anna kulamaa nazala bihi alqur'aanu alkariim dhammaan waxa uu la soo degay qur'aanka kariimka oo min alhadyi waalirshaad hanuun iyo hanuunin ah ma arkaysa laa yaduuru inaanay ku wareeganaynin ilaa xawla haadihi almustalaxaati alarbaca ilaa ma arkaysaye erey bixinta afartan erey oo aanu hore soo sheegnay oo ah alilaah waalrab waalcibaadatu waddiin ma arkaysaa qur'aanka oo dhan afarta eryuu ku wareeganaya maarta walaysa mawduucu kitaabe kitaabka mawduuciisa maahan wa fikratuhu asaasiya iyo fikraddiisa asaasiga ee dhexe wax kale ma ahaanin ilaa ana allaha huwa arabu walilaah in allah uu yahay subxaanahu caza wajalla rabbi iyo ilaahba inuu isaga yahay alla oo qura inuu yahay alrabu walilaah inuu yahay alrabu walilaahna mid midaan u baran doonaa insha allahu tacala haddii ilaa idmo walaa rab walaa ilaaha ilaa hoo walaa rabba walaa ilaaha ilaa hu rabbi ma jiro ilaahna ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane subxaanah subxaanah fa iyaahu isaga unbaa yaa ayaa yambaqii habboon tahay an yacbuda alinsaan insaanka inuu caabudo maarata isaga oo qura ayay habboon tahay bal ay waajib tahay inuu caabudo maarata walahu waxdahu isaga keliya ayay yambaqii habboon an yukhlisa diina diinkii inuu u saafi yeelo bani aadamkii inuu diinka u saafi yeelo insaankii isaga keliya ayay haboon tahay bal ayba waajib tahay saan horeba usoo sheegna macnaa markaysaa walahu waxdahu isaga oo qura ayaa yanbaqii haboon tahay an yukhlisa diina diintii inuu u saafeelo ama yani an yukhlasa diinu yaa mabni lilmajhuul haddii aanu ka cabirno an yukhlasa diinu diinka in loo saafiyeelo isaga kale ayaa xaq u leh subxaanahu cid kale hadday soo faragashato soomaha waa diinka bixid weeye ya waa yani waxa weeyaan yani nasiib yani ku yeelasho la'aan weeye diinta ilaahay subxaanahu caza wajal maarta marka haddii ilaahay insha allahu tacaala afartaa kelimo oo maxaan ku irahda markas aan horu soo sheegnay mid midaanu u daraaseyn doona haddii rabbi idmo si fiicanan u fahmi doona haddii rabbi idmo khulaasada marka laysku soo duuduuban waxa weeyaan koonkan walaal allah iska leh cirka iyo dhulka inta u dhexaysa allah isaga ayaa abuuray waxaana waajib ah isaga oo qura in looga dambeeyo subxaanahu caza wajalla markaysa haa si sii daysan oo aan ka hor imaansho lahayn il ilaahay in loo adiico adiicitaan dhammaystiran sida cirka iyo dhulkaba markuu alla yidhi iitiyaa toocan ow karhan yaa qaalata ataynaa daaciin cirkii iyo dhulkiiba ilaahay markuu abuur wuxuu ku yidhi kaalaya idinkoo ma arkaysaay adiicsan iyo idinkoo qasban jawaabta ay ka bixiyeen waa maxay ataynaa taaciciin ilaahw anagoo taaciciin oo ku adeecsan baan kuu imaanaynaa kuu khuduucaynaa kuu sujuudaynaa waan u jeednaa koonka oo dhan ilaahay subxaanahu caza wajal awaamirtii uu siiye ku shaqaynaya qoraxda meesha kasoo baxa yani al u qadiray baxaysaa meeshii bay u dhacaysaa habeenkii iyo maalinta saasay isu bedelayaan ma garatay yani wahaakada macnaa markaysaa wax bedeli karo laa tabdiila likhalqi illaah idan marka insaanka dhinaca keliya ee maarata loo siiyey ikhtiyaarka insaanka iyo jinniga dhinac horta waa khasban yahay oo koonkaasuu kala mid yahay oo noloshiisa iyo dhimashadiisa iyo dhibta gaaraysa iyo maarata dheefta uu helaya iyo gaajadiisa iyo baahidiisasoo dhan waa ku qasban yahay koonkaasuu la mid yahay markaysa marka dhanka ikhtiyaarka loo siiyey oo ah in alle oo qura uu hogaansamo noloshiisa taliyuu ka noqdo oo ikhtiyaarka loo siiyey marka laga reebo intiisa kaleba insaanku waa ogoonsan yahay marka waxaa habboon dhanka eh, ikhtiyaarka loo siiyey oo lagu imtixaamayo oo maarkaysa halka maxkamadda lagu saari doonana ah inuu ilaahay u ogolaado ilaahay raalli ugu noqdo subxaanahu casa wajalla in uu noqdo rabbi yaa yacni taliyaha noloshiisa oo dhammaystiran markaysahay haadaa maa aquulu wabilaahi towfiiq walaa xawla walaa quwata ilaa billahi alcasiizi alghafaar